بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد dariskan maanta aan akhrinayo in sha allahu tacaala wuxuu ku saabsiisan yahay waxaa loo yaqaano almuraahiq fanu الtacaamuli maca almuraahiqiin muraahiqu af carabiga ereygu waa raahaqa alfataa ay nahaza albuluuqa bay yidhaahdaan muraahiqa halkan waxaynu uga jeednaa waxay reer galbeedku yidhaahdaan adalsanis adalsanis waa kelmad laatiin ka timi adolseere oo ah to grow up adalsanisku markaa waa waxaan mararka qaarkoodna tiinagerka la yidhaahdo halkan markaynu kaga warramayno da-datan waa wakhti u dhaxeeya sida ay culamaa'i tarbiya ama culamaa'i nafs u xadidaan waxay yidhaahdeen waa labiyo toban jir ilaa iyo siddeed iyo toban jir waayadii hore waayada qaarkood waxay odhan jireen waa labiyo toban jir ilaa iyo koob iyo labaatan jir laakiin lixdanaadkii wixii ka dambeeyey bay duwalkan industrialkii hoos u soo dhigteen oo ay ka dhigteen labiyo toban jir ilaa siddeed iyo toban jir meelahaas si kale haddaanu idhaahda waxay idhahdeen waa da-da u dhaxaysa caruurnimada iyo qofweynimada waa da-u qofku caruurnimo ka baxay childhoodkii uu dhaafay adulthoodna ma noqonin bay idhahdaan waxay ku sheegaan boyhood ama af ingiriisigii hore geralhood waxaasoo huudhuudi waa qof aan gaadhin bay leeyihiin da-dii yaraanta lagu sheegi jiray uu ka baxay qof majuur oo isku filan ama da-da qaangaadhka loo yaqaano rasmiga qaangaadhku maaha kii biologicalka waxay u jeedaan qaangaadhka qaanuuniga ah ee uu qofku acmaashiisa iyo wixiisao dhan mas-uul ka noqonayo ee loo ogolaanaya waxyaabo badan qaanuunada waddanka ka degani ay u ogolaanayaan ma gaadhin idan waa da qaangaadhnimada jidhkii waa ka mid oo waxay yidhaahdaan waayadan dambe ee barwaaqadu ku badatay dunida reer galbeedka raggu bay yidhaahaan labiyo toban jir ilaa afariyo toban jir inta udhaxaysa ayuu qaan ama buluuq noqda maraykanka oo kale waxay dhahdeen afrageka isku celcelinta waa twelve point five years ayuu ku qaangaadha dumarka qaangaadhkooduna waabuu ka sii hooseeyaabay tilmaamayaan oo dumarka qaangaadhkooda waxay ku sheegayaan nimankaasi wax tilmaama inuu yahay da u dhaxaysa toban ilaa labiyo toban baabay gaadhsiiyaan kaasi waa qaangaadhka jidheed ee biologicalka ah ee uu qofku yeesho ninku waxyaabihii ninnimada lagu yaqaanay ay ka mid tahay codkoo weynaada ay ka mid tahay qurxintan kaga taalla hunguriga ragga inta badan oo soo dheeraata ama soo baxda ay ka mid tahay dareenka ninnimo oo ku soo kordha dumarkana arrimaha cagsigooda miskahoo soo godma xaydkoo ay hesho naasahoo soo dhaca iyo wixii la mid ah yacni waa astaamaha muujiya qaangaadhnimada biologicalka ah fysiologicale hadduu sidaa yahay psychologicalina wuu koraabay idhaahdeen oo koritaan degdega ku yimaada oo mas-uuliyaad inuu qaado bulshada inuu dhex galo qofnimadiisii inuu helo waxyaabahaasi intaas waxaan ku soo koobayaa tacriifka aan uga jeedo da'dan aan rabo inaan ka warramaa da'da ay tay waayo af soomaaliga markii la tarjumayo waxaa la yidhi da'yarta laakiin terminologiga da'yarta ahi dee waaba laga yaabaa carruurtana inaynu dayar da'yarskaga sheegno anuu markaa iguma jiro waxaan ka warramayaa labiyo toban jir wixii ka yaray kuma jiraan waa qof labiyo toban dhaafay ku sii socda qaangaadhnimo ama qaangaadhay ilaa iyo intuu ka gaadhayo siddeed iyo toban da-daa dunida innaga dhib baa inaga haysataa oo inta yaryaryin malcaamadahaaynu ku haynaa qur-aankaaynu aanka dhignaa halkaasaynu ku wadnaa laakiin mar allaaliya markay da-daa soo gaadhaan waxaad mooddaa inay inaga koraan oo bulshaday la nooliyeen la qabsadaan oo mujtamac innaga inaga aragti gadisan ama inaga dhaqan gadisan ama inaga akhlaaq gadisan noqdaan oo dadka inta badani waxay idhaahdaan war dhallinyaradii lama haya maxaynu ku samaynaa qur-aankiina ka weynaade oo ma dhigtaan ilaan innagaa caade waxaynu ka dhigannay qofka weyne inaanu qur-aan ka dhigane isna wuxuu rabaa inuu weynaado dee ma rabo inuu kuwii qur-aanka ku hadho inagaa caade waxaynoo tahay qof weyne inaanu qur-aan dhigan marka ninkani caruurnimo dhaafo ma ogola caruurta dhex fadhi oo adiga qur-aanka lagu akhriyo wuu wuu iska biday meel kaleo da-weyna maynan geynin oo qaanuunkiiyo waxaanaaba diidan fatradaas iyo sida loola dhaqmo ayaan rabaa inaan wax ka tilmaamo fatradaasi innagoo qura mashkiladan uguma aha dunidoo dhan bay maanta mashkilad ka taagan tahay waayo dunida waxaa ku faafay manaahijta tacliimiga ee reer galbeedku leeyihiin ama qaabka reer galbeedku ay ilmaha u koriyaan ama qaabka waxbarashada loo siiyo ayaa dunida noqotay mostly dariiqo caalamiya maadaama ay noqdeen waddannada hagaya xadaaradda maadiga iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda dunidaba maanta iyagaa hogaamiya maadaama ay hogaamiyaanna waxay raadeeyeen nolosha dunidu siday u ekaanayso aqaafadoodiibaa faaftay kaljarkoodiibaa faafay waagii hore waxaa laga yaabi jiro qura inuu kaljarkaasi ku faafo can ariiqi maxay can ariiqi tacliim inta iskuulka la geliyaa un inay barato laakiin imika waxa weeyaan can ariiqa t v wasinema wakada wakada dee fadaa'iyaat caalamiya iska jiro oo tuulada waxaan aada uga yaabay soomaaliya anigoo ka tegay oo etoobiya baadiyaha etoobiya ee soomaalidu degto ee soomaali galbeed aan cidiba deganayn meel cidlo ah waaba qolo ka dhisatay baan u imi oo intay dhish saareen waa dagaalkii kosovo markuu soconayay karayina maalintii la qabsanayay bay dadku daawanayeen waa meeshii gele lagu raaci jiray idan haddii halkaa laga daawanayo eh, dhishka laga daawanayay maxaad ah caalam kalena umanas yani aqaafadoodii baa faaftay oo dunida raadaysay ha faaftee ma tahay aqaafad kuwii haystay ay ku barwaaqoobeen maalan xisaayaadka waa baan idin siinaya waddanka maraykanka waxay ku tilmaamaan labaatan iyo shan milyan oo muraahiq baa degan bay yidhaahdeen labaatan iyo shanta milyan ee muraahiq bay yidhaahdeen laba milyan oo ka midabaa sanadkii la xidhaa laba milyan oo ka midabaa booliisku qabtaa xabsiyada juvenilku ay leeyihiin dee waa waa tiro beeleen waa xabsiyo gaar ah oo da-daasi lagu xidho waxay ku tilmaamaan lix kun oo muraahiq ayaa isdeldela suicide lix kun oo muraahiq baa isagu isdeldela waxay ku tilmaamaan half a million baa isku daya inuu isdeldelo lixdan kun waa intay u suurtowday laakiin attemptka waxaa sameeya iskudayga half a million muraahiq baa isku daya inuu nafta iska gooyo waxay dhaahdaan toddoba boqol oo kun baa iskuullada ka baxsada drobout noqdo iskuulka ka yaaca waxay ku sheegaan afar milyan oo muraahiq baa maarwaanada caba oo tijaabiya idan waa mushkilad dadka haysata waa mushkila caalamiya waxaan aada u xasuustaa anigoo afka norwijiga ka barta jaamacad norway ku taalla oslo university ayaa nin brofessora wax dhigayay baa dad waaweyn baanu ahayn dadka wax dhiganayay ayaa waxay weydiiyeen family muu lahay ninka professorkii waxay yidhahdeen maxaad u guursan weyday iyagoo niman kale la kaftamaya dabeetana wuxuu yidhi miyaydaan arag cawska ka jira buu yidhi dugsiyada dhexe ma problem baan soo kordhayaa buu yidhi yani wuxuu arkay guurka iyo dhashi iyo wixiiba inay tahay un mushkiladdii mujtamacoo la siyaadinayo mihaad arag buu leeyahy cawska ka taagan bulshada dhexdeeda ma waxaad arrinaan aniguna problemka siyaadiyo idan waa mushkila aada u jirta oo caalamka haysata mushkiladda tan maxaa sababay maxaa xal ah see loola dhaqmaya dadkan mase qaldan baa loola dhaqmay ma haqaafadiiyo culjarka iyo turuqa tarbawiga ah iyo cilmi psychologiga lagula dhaqmay baa qaldan su-aal baa muhima bay yidhaahdaan waxay dhahdaan masaladan markay culamada psychologigu ka warramaya waxay sheegaan waxay dhahdaan nager versus nager nager versus nagerkay sheegaan waxa weeyaan da-dan marka la joogo in la dawaqo oo la wareero oo caynkan ma wax geneticaliba ah oo waa da uu qof waliba marayo oo waa iska caadi da-daa marka la joogo in la wareersanaado mise maha geneticale waa versus nature oo environmentka iyo qaab koritaanka iyo cultureka iyo akhlaaqda iyo dhaqanka iyo waxa meesha yaallaa dadkan sidan ka dhiga waa laba group ama laba school of thoughts lakiin waxo dhan waxaa ka horeeya masalaan raba iyada inaad fahamtaan masaladan raba inaad fahamtaan waxa weeyaan mabda' kasta oo dunida tan lagu dhaqo doctor jacfar alidriis professorka muslimka ee la yidhahda wuxuu leeyahay mabda' kasta oo dunida lagu dhaqo aragti kasta theory kasta oo siyaasiya ama iqtisaadiya ama tarbawiya ama falsafa waxaasoo dhami waxa ay ku salaysan yihiin buu leeyahy aragti ay ka qabaan qofka bini aadamkii muxuu yihi waxaa ka horeeya buu leeyahay aragtida dhaqaale ama aragtida siyaasadeed ama aragtida tarbiyadeed iyo kobcineed ama aragtida qofka qaabka wax loo waxaasoo dhan waxaa ka horeeya buu leeyahay qofka bini aadamka waxa laga rumaysan yahay waayo waa in la gartaa buu leeyahay insaanku wuxuu yahay markaasaa la garan karaa maxaa u suubama maxaa siyaas ahaan u suubama u cuntama maxaa dhaqaale ahaan u cuntama maxaa waxbarasho ahaan u cuntama maxaa u cuntama markaasaa la garan karaa su-aashay markaa isweydiiyaan waxay tahay buu leeyey cid kasta oo aragti dhaqaale rumaysan buu leeyay ama aragti siyaasadeed rumaysan ama aragti waxbarasho rumaysan ama culuumil insaaniya wax ka rumaysani bini aadamka tasawur bay ka haysataa aragti bay bini aadamnimada ka haysataa saa daraaddeedba wuxuu u arkaa nidaamkiisan dhaqaale inuu yahay ka u suubamo qofka bini aadamkaa nidaamkiisan siyaasigii inuu yahay kow suubamo qofka biniaadamka wa ilaa haddaan la garanayn qofka biniaadamkao si loo xadaynin wuxuu suubama la garan maayo waxay isweydiiyaan buu yidhi ma waxaa jira marka wax insaan la yidhaahdo oo mutlaqa ah, huyuman wax la yidhaahdo oo aanu raad ku lahayn wakhtiga kaljarka thaqaafadda aragtida waxaasoo dhamme aanay raad ku lahayn mise waa wax waxaanoo dhami raadeeyaan si kale haddaanu tilmaamo yacni waxa aan rabaa masalada tan waxaan u sharxayaa intaanaan aragtida islaamigaa ah soo bandhigin kawskan dunida ka jira waxa keenay inaynu isweydiinno iyo aragtida soo saartay dadka kan su-aasha isweydiinta leh markaa waxay tahay buu leeyey man huwa alinsaan bini aadamku waa maxay waa kuma qofka bini aadamka ah kuwii ka jawaabay su-aashaasi buu leeyahay saddex qaybood bay u qaybsameen insaanku huyumanku waa kuma kuwii ka jawaabay saddex qaybood bay u qaybsameen aragtiyooyinka qaarkood waxay yidhaahdeen insaanku waa muxaayid waa waxaan negative iyo positive toona lahayn waa wariqa baydaa wuxuu dhashaa isagoo bayjcad ah waxba ma wato ee environmentka iyo culjarka iyo thaqaafaadka iyo waxa ku wareegsan ayaa tashkiil ku sameeya fikradda aragtiyo badan baa ku salaysan oo xataa aragtiyo waaweyn taqaaniin aragtida shuucigii maxay ku salaysnay dhaqan dhaqaaleedka ummadda iyo taariikhda bini aadamka iyo wakhtigii zaraaciyadda wakhtigii caynka muxuu ka dhigayaa insaankaba inuu foomgareeyo maxay culjarku markaa ku nool ayaa adawaadkii uu haystay federal system markuu joogay capital system markuu joogo bereley markuu waxaan oo dhan wuxuu leeyahay insaanka waxaa sameeya environmentka ama deegaanka uu ku nool yahay iyo waxaa ka jira qolo labaad waxay leeyihin maya insaanku xaqiiquu leeyahy laakiin xaqiiqo shariira buu leeyahy insaanku isagoo faralaga qaada buu dhashaa bay leeyihin isagoo mujrim isagoo dembiile ah dabeetana tarbiyaadka iyo waxaan la siinaya waxa weeyaan litahdiib bay leeyihin in la qorqoro in la qorqoro oo abiica hiya alatii tuhadibu waa christian philosophiya waxaa ka dambeeya christian philosophy maxay qabaan iyo ciddii raad ku yeelatay oo dhammi aadan baa gaad cunay dabeetana waa dembaabay bashariyaddii oo dhan baa la dembaabtay qof waliba isagoo dembila buu dhashay ciiseba wuxuu u dhintay bay leeyihin maxaynu ka maydho dadka dembiga salvation buu qofku u baahan yahay marka insaanku isagoo dembiilaah buu dhashaa bay leeyihin insaanku isagoo dembiilaah ayuu dhashaa qolo saddexaad baa jirto waxay u arkaan insaanku xaqiiquu leeyey laakiin xaqiiqo khayira buu leeyahy isagoo khayr qabaa buu dhashaa amase xagga khayrka isagoo u janjeedha quwat dafci lilinsaan waa xagga khayrka u janjeedha inagoo aan wax badan masaladan kusii raagin tan dambe ayaa aragtida islaamku u janjeedho fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah kulu mawluudin yuuladu cala alfitra xadiidkii bukhaariya aayaadka qur-aanka ah ilahay insaanka wuxuu ku abuuray isagoo ah maxay u janjeedha xagga khayrka walidalik baa falaasafadii muslimiinta ahaa tufayl ibnu xuyay miyuu ahaa ninkii buuggii qoray falsafiga ahaa ee taariikhiga ahaa ee macruufka ahaa ibnu iskaweyme isaga laodhan jiray tufayl ibnu xayi bugga ninku magaciisa ku socdaabaa laodhan jiray ka warramayey insaan meel cidla ah ku dhashay oo aan bini aadam arag oo af tatawurin oo aakhirkii mu'min noqday yacnii fitro wanaagsan ayuu insaanku ku dhashaa nebi moxamedna wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam kullu mawluudin yuuladu cala alfitra ku kastoo la dhalaa wuxuu ku dhashaa fitrat alislaam dabeetana fa abawaahu yuhawidaani aw yumajisaani aw yunasiraani bii-aduna taiir bay ku leedahay buu islaamku qabaa markaa marka hore firo saalixu ku dhasha firada saalixa laakiin waa la taqyiirin karaa oo ibliis iyo intii la socota ayaa gadiyi kara marka aabbayaashiibaa ama majuusi ka dhiga ama kan ka dhiga sida daraaddeed waxaan leenahay marka hore human beinga aragtida laga qaba waa mid waa midda labaad ee aan u baahanaynaa fahamtaan intaanan mawduucan ka warramin waxa weeyaan masalada scientifica la yidhaahdo natural scienceska waxaa la yidhaahdo mostly bini aadamku iskuma khilaafo waayo waayo laab bay gashaan natiijo la arkayo visibula ka soo baxda two plus two is equal to four wherever you go haddii christan dhigo haddii muslim dhigo haddii yahuudi dhigo haddii mulxid dhigo haddii shuuci dhigo haddii bariga lagu dhigo haddii galbeedka lagu dhigo waa qadiya scientifica oo la bruuf gareeyey waxa laaliya wixii noocaasa bini aadamku iskuma khilaafo ama waxa laaliya wixii aan noocaa gelin ee mulaaxadaad iyo observations iyo bini aadam tajribo lagu qaaday iyo wixii la halmaalo ah laba shay baa xukuma dadkuna wuu isku khilaafaa labada shay oo xukuma ka koowaad waxa weeyaan bulshada daraasaadka lagu sameeyey yani maalan psychologyga galbeedka marka la eego waa cilmi boqol jirsaday aqoon hore u sii jirtay maaha in the west waa qarnigii labaatanaad bilowgiisii ayay nimankii ugu waaweynaayo lagu tiirsanyay soo baxeen idan waa qarniyo waxoogaa wuxuu jiraaba nimankaas psychologiska ahi daraasaadka ay sameeyeen inta ugu badan galbeed baa lagu sameeyey bulshada industrializedka unbaa lagu sameeyey culture iyo caqiide mabaadi dad rumaysan baa lagu sameeyey idan waa daraasa bay leeyihin ka soo baxday insaanka reer galbeedka maaha daraaso ku salaysan insaan caalamiya ah. si kale haddaan u tilmaamo haddaad baadh saambulis qaadato natiijo baadha baa soo baxaysa de saambalkaad qaadanaysaaba haddaanu nooc xun yahay saambalkay haysteen oo dhan baa ah western society la mid noqon maayo markaa haddii daraasada lagu sameeyo dad muslimiina maalan ilmayowga galbeedka ku koray daraasada lagu sameeyey iyo ilmaheenna reer baadiyaha daraasada lagu sameeyey mayna isku natiijo dhalaya amaad umalaynaysa miyigeenni dadkii gele raaci jiray ee masaakiintii halkooda iska deganaa daraasada lagu sameeyo da-doodaasi labiyo toban jir ilaa siddeed iyo toban jir dhaxaysa siday u fakeraan siday u dhaqmaan siday wax u arkaan dunida say ula muuqato waalidka say ula dhaqmaan nolosha siday ula dhaqmaan kalsoonida say isugu qabaan waxa ayiin haddii kuwaa la daraaseeyo iyo haddii la daraaseeyo kuwaynu anag inagu dhallay ama iyagu dhaleena halkan jooga ee bulshadan iyo kaljarkan ku nooli isku natiijo kama soo bixi karto idan qaacido labaad baan ku siinayaa daraasaadka inta ugu badanay galbeedkay ka fuleen sida daraaddeed waxa la daraaseeyey waa insaanka reer galbeedka ah waa mar labaade daraasadu waxa hadheeya ninka wax baadhaya muraayaduu xidhan yahay dad muraayad madow xidhan tahay wixii kaasoo horbaxaba dunida kollayba haydhxaydh madooba waad arkaysaa shaygii laakiin waxaad arkaysaa isagoo uu maxay midab kuu leeyahay baad arkaysaa waxaa la mid ah aqoonyahan kasta oo wax baadhaya marka hore bini aadamka aragtu ka rumaysan yahay caqiiduu rumaysan yahay nolosha siba u arkaa nolosha sidaad u aragtaa waa muraayadaad xidhantahy marka aad wax fiirinayso anuu muslim baan ahay mabaadi iyo caqaa'id iyo waxbaa maskaxdayda ka guuxayo sibay maskaxdaydu u kawinanta wax u aragtaa wax kastoo aan arkayo waxaad moodaa mindaarka aan ku arkayo markiiba wax ku fiirinaya inuu yahay mindaar hore u jiray waxaa la mid ah ene baaxis cilmiya laakiin wax rumaysnaa tusaale basiita darwinism theory ninka rumaysan dogmahaasi waa dogma science maaha waa dogma waa caqiida darwinism theory ninka rumaysani sibuu bini aadamka u arkayo suuraddiis iyo wixiisoo dhan markuu bini aadamnimada daraasaynayo waxaa ka dhex muuqata evolutionist inuu yahay daraasaadkiisu wax evolutionka ku cagsiya inta badan ma mulaaxadayo hadday kasoo horbaxdana wuu ignoor gareeya waayo isaga uguma jirto xaqaa'iqda uguma jirto xaqiiqo isagu wuxuu arkaa inuu wax waliba evolution ku socdo sidaa ogeed waxaan leeyahay sambalku wuu khuseeyaa la daraasaynayo qofka daraasaynaya waxaan arkaya laftiisuna mas'alada tan qayb buu ku leeyahay intaa kadib ayaa waxaan rabaa inaan soo bandhigo haddana kuwii daraaseeyey marka ee reer galbeedka ahaa ee saambalkoodu reer galbeed ahaa ee caqaa'iddaa kala gedisan rumaysnaa siday u arkeen in loola dhaqmo da'daasi aan rabo haddaba waayo waxaa laga yaabaa in laydin yidhaahdo ninkii iskuulkan ama jaamacaddan reer galbeedka dhigtay inuu idin yidhahdo cilmiga psychologyka iyo tarbiyada wuxuu sheegayaa da-da in saa loola dhaqmo saa loola dhaqmo anigu taaydan odhama waxaan odhanayaa ninkii reer galbeedka aragtidaa rumaysnaa ee nolosha waxaa ka arkayay daraasaadkii uu isagu sameeyey wixii uga soo baxay maxay u ekaayeen siduu u arkay sawirka qofkaasi siduu se ula dhaqmay waxaan isku dayayaa afar shan iyaga ka mid ah oo school of thoughtis ah inaan idiin soo qaado deriskani male waa ka yihi qaala allahu iyo qaala rasuulkaa ku yar waxaa jira maraykanka oday waayeelu ahaa psychologigooda harvard university b h d ka qaatay koob iyo soddon sannadood president jaamacadeed ahaa eh, clark university eh, ururka ay ku tilmaamaan psychologiga maraykan madaxuu ahaan jiray jariidadii ugu weyneyd ee u horeysay ee culumi nafs eh, maraykanku uu lahaa isagoo aasaasay presidentna ka ahaa yacni hormood la yaqaano ahaa laba buugoo caanana leh oo da waxaa ku saabsan mid waxaa la yidhaahdaa adolsonis waa laba volume adolsonis nineteen of oh fourkii meelahaasu qoraan filaya midna waxaa la yidhahdaa aspects of childhood and education waa nin bedagogiga educator ah oo ah cilmiga tarbiyadda iyo cilmi nafsi labadaba waa wadannada ugu ahaa odaygaasi wuxuu qaatay waana nin aragtidiisa caqiide markaan idiin sheego rumaysnaa evolutionka saaxiib la ahaa sigmund freud iyo aragtidiisii psychoanalisiska aragtiyahaasi ay ku tegey waxay idhahdaan xagga filosofigana eh, hegel ernest hegel odaygii la odhan jiray ayuu theorygiisa eh, saaxiib ayuu theorygiisa ku xidhnaa labadaa nin ee midna odaygaa ingiriis iyo odaygaa kale jarmal buu aada ugu xidhnaa ninka kane wuxuu leeyahy waxay yidhaahdaan icon ay yidhaahdaan ama frace ay ku sheegaan storm and stress frayskiisa kan wuxuu ka soo qaatay qolo jarmala oo storm and drug movement yidhaahda frayskani waxaa weeyaan storm and stress da-daas buu leeyahy waxaa la yidhaahdaa gebigeedaba calaamadu waxa u ah calaamadda ku dhejisan da-da waxa weeyaan waa fitratu اtawaturi wاlcawaasif buu leeyahy waa fitro duufaanno iyo deganaanshiye la'aana marka wuxuu leeyahay da'da la yidhaahdo teenagerku waa da' bini aadamku nooc min aljunuun uu ku dhaco markaa wuxuu u baahan yahay buu leeyahay daaweyn waana nooc waali ka mid ah waa da' tawatur casabi iyo cawaasife ay ku jirto erayadu markaa yidhaahda waxaa ka mid ah saddex kii asbaktisna baa jira buu leeyahy oo da'daasi lagu yaqaano ka koowaad wuxuu leeyahay waa conflict conflict waa qof dagaal badan gaar ahaan waalidka ka soo horjeeda jeeda markaa wuxuu idhahaa conflict is normal not unusual baa qaaciida waa isaga da'da haddaad aragto isagoo kumaagaya dagaalansan oo had iyo goor odayga iyo salaanta ays haystaan waa sidii dabeeciga ahayd buu leeyay sidii laga filayey markaasuu caafimaad qabaa weeyaan hadduu soo taagnaado markaasuu caafimaad qabaa waayo waa sidii laga filayey da'dan mar hadduu soo gaadho inuu noqdo wuxuu idhahdeen rukunka labaade uu leeyahy waa mood disruption ama idiraab alcawaadif cawaaiftiisu ma deganaa saacad wuu faraxsan yahay saacad waa cadhaysan yahay saacad dadka wuu ka naxayaa saacad isagaaba wuxu arka ku durdurinaya saacad waxbuu burburinaysa cawaatiftiisi wax degan maaha shayga saddexaad ee uu caanka ku yahay buu leeyay waa risky behavior wax walba inuu tijaabiyo oo isagu eego binafsihi inuu wax kasta tijaabiyo ayuu leeyahay ninkan aragtidiisu marka waxay sheegaysaa muraahaqaduba inay wakhti dhib badan tahay saasi daraaddeed baa kuwii ku ta'auray grandarka la yidhaahdo kale wuxuu odhanayaa muraahaqadu waxaay tahay majmuuca min almutanaaqidaat ama waa waa dhaqamo isburinaya oo xayaa nolosha qofkaasi dhallinyaradii waxay u egtay buu leeyahay qof hurdo dheer galay ama xilmi dheer riyo dheer ku jira oo habeen mugdiya soconaya oo marmarka qaarkood if yari walac u odhanaya buu leeya haddana uu yahay if aan wax ku tusayna mid indhaa kaa ridaya uu yahay saa daraaddeed buu leeya waa fatrati dayaac waa wakti la lumo qoladaasi waxay u aragtaa markaa marxalat ljunuun inuu yahay qofku daaweyn badan uu u baahan yahay koox kale oo kooxdan ka mid ah gaar ahaan nimankii ay wakhtigaasi ninkan isku dhadhawaayeen segmon freud oo isaga waxoogaa yar ka dambeeyey isaga wuxuu qabaa cuqdo aada u liidata oo psychosexual developmentka waxay yidhaahdaan buu qabaa oo ah qofka bini aadamkii wuxuu maraabulayay shan stage oo kala dambeeya shan stage oo kala dambeeya shantaa staja kala dambeeyaba sagska uu qofka bini aadamkii gudanayuunbaa kala gedisan markaa nolosha qofka bini aadamkaa ah waxaa ka asala buu leeyahay sagska so shuuciyiintu may lahayn nolosha qofka bini aadamka dhaqaalaha ka ah oo kolba dhaqaalihiisu noocu yaya nooca ayaa raadeeya isagoo caqiida aada u liidatuu qabaa wuxuu leeyahay from zero to eighteen month inta laga gaadhayo oral sex waxa la yidhahdo ilmuhu qabaa buu leeyahy oo hooyadii markuu naaska nuugayo oo jinsigaasuu gudanaya markuu caynka samaynayo waa haluma jara eighteen to thirty six months markuu marayo waa anal sex wax la ydhahduu qabaa three to six years waa falic stage buu leeyahay six yearsku latancy buu ku tilmaama qodobkan aan joogno un aan uga imaado markuu qaangaadhka gaadho buu leeyahay adolesceniska waxaa la yidhahdaa buu yidhi genitile face waa facekii shanaad ee nolosha oo waa faceka ah inuu si cudwiya uu u guto jinsigiisa inantuna inannimadeeda inay muujiso ninkuna ninnimadiisa inuu muujiso wuxuu qabaa markaa labaduba hadday suuqa geli waayeen oo dareeri waayaan haddii sagaska qofka la cadaadiyo cuqda baa ku dhacda buu leeyahay cuqdatu odiib cuqdadu yidhaahdo ayaa ku dhacda marka xanuun baa qaada xanuunkaasi marka dambe waa lu bedelaa buu leeyahay dadka markaa haddaan sagaska lagu fasixin buu leeyay way waalanayaan aragtida tan dad badan oo reer galbeeda baa rumay idinka waxa laga yaba ina wax ciyaal ciyaalaydan la tahay war waxaani maaha wax nin weyne ku hadlo laakiin iskuullada caruurtu tagtay aad taqaaniin qaybaha aragtiyaha rumaysani waxay qabaan haddii dadan markuu soo gaadho inankuna uu saaxiibad yeelan waayo inantuna ay saaxiib yeelan weydo inay bukaan oo loo geeyo qof psychiatrist qof psychologist ah. haddiiba la dareemo bay leeyihiin inantiiyo keligeed iska mudhmudhle ama habla la socoto aan eh, waxba samaynaynin inankii iska mudhmudhlo sidiisa u socda wa xanuun baa ku dhacay bay leeyihin cuqdad buu qabaa waayo he can do his job waxay ahayd wakhtiga kan shaqaa laga rabay shaqadii mar hadduu baylihiyey xanuun baa jira inuu qofku shaqada tan qaban kari waayo sidaa daraaddeed buu qabaa in loo geeyo marka haddaa aragteen da'yar yar wakhtiga kan oo wareersan oo boodboodaysa oo baabka ka warramaysa oo ku dheeraynaysa waa falsafa tarbawiya dad ay qabaan oo lagu tarbiyeeyey waxaa iyana ka mida ah dadyawgooda wakhtiga kan macruufka ah nin la yidhaahdo ama aan islaan la yidhaahdo margaret mead margaret mead waa islaan b h d holdera antropologist asalkeedu ahayd lixdanaadkii toddobaatanaadkii dadkii maraykanka ugu caansanaayo waxqoraa ama caynkaasi ahayd baxdi bay leeday ka horjeeda fikradda odaygii hore ee maraykanka ahay stanley hall baxdigeeda waxay ku tilmaamaysaa qofka bini aadamkii ibay leeday waa sida loo koriyo culjarka iyo bulshada iyo diintu u korise e fitro la waashaa ma jirta bay leedahay saa daraaddeed p h d geedii waxay ku samaysay saamuga dad la yidhaahdo south pacific asia gasiirada yaryaroo ku yaalla gasiiradaha markay tagtay waxay qaadatay baxi bay samaysay ah samuaniskaasi tuulay tagtay lix boqoloo qof degan yihiin siddeed iyo lixdan womana siddeed iyo lixdan dumara oo sagaal jir ilaa labaatan jir u dhaxeeya ayay waraysi ka qaaday waday waxay leedahay dadkaasi wax rabshad ah oo sagas ku saabsan iyo wareerkan iyo dhallinyaranimadan tirada badan lee lixdanaadkii dee maraykanka jiray iyo waxaa laguma arag wax deganaanshiye la-aanoo xagga cawaatifta ama psychologicalina kuma dhicin anexity iyo confusionna may arag si normal ah ayay from childhood to adulhood ugu gudbeen bay leedahay dabeetana waxaa loo dhigay ceremony yar oo lagu sabootinayo inay caruurnimadii ka baxeen oo loo sabootinaya inay dad waaweyn yihiin wax balaayeyna kama jirto aragtideedu markaa iyada waxay ku salaysantay disturbanskan iyo mushkiladda tan inaga hayse da ma wax da'yarnimadani leedahayba mise qaabkaynu u korinay baa leh iyada jawaabteedu waxa weeyaan qaabkaynu u korinay baa leh maadaama aan hayna buu leeyahay dunida da kale oo aan waalaaninaa caadi u miyar qabta oo dhallinyarnimada intay ka baxda oo caruurnimada intay ka baxdo dadka waaweyn ku biira bay leedaan wax mashaakili ka jirin waxaa kaloo jira isaguna aqoon-yahan swiiza oo caana oo human developmentka ama waxaan psychologyga la ydhaha caanku ah waa jembiaj ninka la yidhaahdo jembiaj wuxuu leeyahay theory la ydhaahdo cognitive development waa wuxuu qabaa qofka bini aadamkaahi afar stage inuu maro afar da-ood oo kala dambeeya stageka koowaad ee uu laba jirka ka yar yahay iyo stage kaleoo ku xiga iyo stage kaleoo ku xiga iyo stagekaasi adolsonsku bilaabmo formal operative stage buu yidhahdaa stageyada hore maalan stageka koowaad dunida qofka wuxuu ku tijaabiyaa oo dhami waa sensational inta badan waa caruurta waad aragteen wuxuu arkaba u dhadhamiya un ilma caruure hadaad qori u dhiibta afkau gelin hadaad kan u dhiibta afkau gelin wax walba marka inuu wax kasta tajribeeyo dhadhan ku tajribeeyo da-da ku xigta wuxuu yidhaahdaa waa da-da ay tijaabada socodka iyo dhaqdhaqaaqu uu yahay waxa u weyn adigu soo wad aragtidiisoo dhan uma jeedo waxaan ujeedaan wuxuu idhahdaa da-da tan waxaa la yidhahdaa formal operative stage isagu wuxuu icon da-da tan uga dhigay waa da-da uu qofku gaadho buu leeyahay informe abstract thinking buu yidhaahdaa waa da-da uu caqlaaniga noqdo amase wararka uu helayo intuu analyse gareeyo taxliiliyo uu natiijo caqliya ka gaadhi karo saa daraaddeed isagu wuxuu qabaa da-dan markuu qofku soo gaadho waali iyo wareer kale toona ma jira si caqliya loola dhaqmo oo qofkani waa qof wax fahmaya wax garanaya wax analyse garayn karaya saa daraaddeed informationka uu helo ayuunbu ideadiiyo waxa uu rumaysan yahay conclusionka uga soo baxay tahay buu leeyahy ee good information in la siiyo si caqlaaniya loola dhaqmo si loojika wax loogu sheego kaas baa muhima buu qabaa da-datan waxaa caana buu leeya u ka baxaa egocentranismka ama selfishnaska ama waxay u yaqaaniin caruurta bay dhahaan wax walba waa waxaygiiyo kelinimada laakiin da-datan bulshaawanimuu bilaabaa buu leeyahy oo peer group inuu koox la saaxiibo oo koox ka mid noqdo oo socially dadka ku biiro noocaasu soo baxaa buu leeyahy ninka shanaad ee aan warkiisa isna idiin sheegayaa waa oday e, jewish isna ahaa danish oo jarmal ku dhashay markii dambena citizen maraykana noqday jaamacadka maraykanka brofesaradii ugu caansanaana ka mid ahaa Eh, psychologist psychoanalyst intaba ah odaygakani eric ericson baa la yidhaahdaa buug buu leeyahay caano nineteen fiftyg oo qoro childhood and society la yidhaahdo isagana calaamad quru haystaa da-dan calaamad bay leedahay buu yidhi calaamadeeda waxa weeyaan buu leeyahay identity crisis da-da tan waa da ismuujisa buu leeyahay in la ictiraafaabay raadinaysaa bulshadu qaanuuniyan sociali ma ictiraafsana qof weynu ma arko isna ma aqbalayo midh yar baan ahay buu leeyahay oo yaraanta isna diid bulshadii inaynu qof weyn yahay diiday marka waxaa haysta buu leeyahay identity crisis qofka kan meeluu ka tirsan yahay buu laayay waxa caan ah buu leeyahay markaa mujtamaca caadaadkiisa iyo wixiisoo dhan inuu khilaafo unuu qayliyo waxaan ay la buuqayaanee maryaa daldalacsan la qaadanayaanee kolba dhan boodayaan waa inuu yidhaahdo way oo qof nool oo idinka midaan hoo gruub gaara baan ahay inuu yidhaahdo saa daraaddeed waay wuxuu qabaa ninka kani dadani waxay caan ku tahay buu leeyay waxaa loo yaqaano identity crisis haddii aan qadiyaddaa solution loo helinna buu leeyahay wuxuu noqonayaa dee problem bulshada ku jira oo ka mid ah aragtiyihii reer galbeedku dadkooda markay daraaseeyeen ay qaateen waa kuwaas ilmihii ka soo baxay ee labiyo toban jir ilaa sideed iyo toban jir ama koob iyo labaatan jir u dhexeeyeyna waa kaa arkaysaa waa ilmahaasi lagu barbaariye aragtida ah inuu aydhanta tigiisa muujiyo saa daraaddeed curfiga dhaqanka waalidka waxba inuu khilaafo si uu isagu qof muuqdo uun noqdo waa ka ay ka rumaysay inuu yahay stoman stress fatro junuuna oo inuu iska firinbidho oo dawaqsanaada inay normal tahay n culamaai tarbiyana wax dhiba inaanay u arag waa ka ay ka rumaysan yihiin inuu joogo maxaa la yidhaahdaa da-daasi ah janatile faceka oo ah inuu sexily free noqdo qof suuqa galay oo wuxuu doono baabkaasiya sameeyo hadihi hiya nadra nadradatan waxaa ka soo baxay baynu leenahay dadkii aynu sheegayna aynu lahayn maraykan oo qura nus milyuun da-yara baa tijaabisay inay isdisho eh, six thousand iyaga ka mid ah ayaa isdilka ku dhinta waa kaa aynu ku tilmaamaynay in malaayiin ka mida la xidho malaayiin ka midii dropout noqdaan malaayiin ka midi noocaa noqdaan malxal see baynu see ula dhaqmaynaa islaamku see siduu u arkaa waa as-ilo fudud haddii aynu kitaabka iyo sunnaa dib ugu noqonno haddaynu ilowno aragtida badan ee reer galbeed oo kitaabka iyo sunnaa dib ugu noqonno oo soo bandhigno islaamku wuxuu ka qabo waa xal fudud baa jira kow muraahiqa aslu lfitra alinsaaniya waxaynu nidhi islaamku ma qabo inuu muxaayid yahay waa riqa baydaa inuu iska yahay iyo inuu abiica shariira leeyahay ee wuxuu qabaa inuu yahay maxay xaqiiqa khayriya inuu leeyahy markuusku ah oo ah fitrat allahi alatii fatara naasa calayha ama xadiidka bukhaari kulu mawluudin yuuladu cala alfitra fa abawaahu yuhawidaani aw yumajasaani aw yunasaraani haaniyan islaamku wuxuu qabaa da-dan qofku markuu soo gaadho qaangaadhnimada inuu bilaabo inuu mas-uul kaamila yahay da- la waashana maaha da- la firinbidha maaha da- suuqa la gala maaha waa da mas-uuliya kaamila amaama allahi wa amaama alqaanuun la qaado rufica alqalamu can halaath nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qalinka waxaa laga kor yeelay saddex xadiidka saxiixa saddexdaa laga kor yeelay sheekh albaana saxiix ku tilmaamaya saddexdaa laga kor yeelay waxay kale yihiin maxay majnuunku ilaa iyo uu maxay miiraabo kii hurday ilaa iyo tooso iyo sabigu xataa yabluga alxelm inuu qaan gaadho fitradan markuu soo qaan gaadho islaamku wuxuu qabaa inuu yahay fitro uu mas-uul yahay waa mas-uul macnaheedu waa maxay waa mas-uul macnaheedu waxa weeyaan waa qof amaama allahi mas-uuliye sharciya oo taama qaadaya waa qof ay tahay in loola dhaqmo sida adhaltuudhka loola dhaqmo waa qof ay tahay in la dareemo qof bulshada ka mida inuu yahay maadaama afcaashiisoo dhan aakhira ay yihiin kuwa lagu xisaabayo afcaashiisoo dhan aakhira ay tahay in lagu xisaabayo marka la eego xagga caqliga nuuduujka iyo experienceka nololeed ee uu leeyay islaamku ma qabo da-daa marka la gaadho dhammaantood inuu majuur rasmiya wada noqdo ee waxa uu qabaa qaybaha qaarkood haddii aanu majurity ka ahayn in loo taliyo meelaha qaarkood maxaa ka mid ah ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay wاbtaluu اlyataama xataa إida balaguu الnikaaxa fain aanastum minhm rushda faاdfacuu ilayhim amwaalahum alle wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wabtaluu اlyataama agoonta itixaama xataa idaa balaguu nikaax marka ay gaadhaan guur baa la yidhi yani waa markay qaan gaadhaan marka ilaa intay ka qaan gaadhaan waa la itixaamaya laakiin markuu qaan gaadho fain aanastum minhum rushdan baa la yidhi idan alrushd wاnuduuj waa kala laba nuduujku waa qaangaadhnimadii waa buluuqii baan uga jeedaa albuluuq waa qaangaadhnimo amaa buluuqaasi markuu gaadhay hal huwa raashid raashidnimadu waxay ku xidhan tahay waxyaabo badan sidaa awgeed qur-aanku wuxuu leeyahay haddii uu raashid noqdo oo waa maxay haddii uu noqdo qof maamuli kara noloshiisa fadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahooda siiya wuu qaan gaadhay laakiin weli waa la eegaya haddii uu experience nololeed yeeshay oo uu xoola maamuli karo waa la siinaya haddii aanu xoola maamuli karin waa loo haynayaa weli oo weli muu yeelanin tajribada ah tijaare iyo nolosha economicali inuu maamuli karo muu yeelanin si awgeed islaamku wuxuu qabaa aragtidaasi ah da'daa marka la gaadho in la qaangaadhay amaama allaahi waxaad samaysoo dhan inaad mas-uul ka tahay waxa markaa u baahan inaynu waxooga ka tiltilmaamnaa waxa weeyaan kow qoladani waxyaabihi ay dareemeen waxaa ka mid ah waxay idhahdeen identity crisis baa haysta islaamka ilmaha ku koraa identity crisis ma helo waayo shareecada waxay tihi waad qaan gaadhay haddaba hadduu qaan gaadhay sidaad adigu ula dhaqmaysaa waxaa la rabaa inaad adigu u traengarayso ilmuhu marka uu ka soo baxayo da'daasi yar ee uu qaangaadhka ku soo socdo inuu istiqlaaliya heli karo waa halkan halka u baahan dadka soomaaliyeed inay aada uga fakeraan waxaa la rabaa stagekan markuu kusii socdo qofkan in loo tababaro inuu kaa maarmi karo innaga dhibta ayna waxa weyaan waxaynu rabnaa ilmuhu inuu inagu nabnaado weligii aynu u talino waxaa la rabaa aabbaha iyo hooyadu markay ilmahoodu da soo gaadhaan inay ictiraafaan dad qaangaadhay inay yihiin dad mas-uuliyaad qaadi kara inay yihiin dad arrinkooda wax ku yeelan kara inay yihiin laakiin adigu waxaad rabtaa ilmahaga shan iyo toban jirka ama afariyo toban jirka ama saddexiyo toban jirka iyo kii lix jirka waa yaryarkii maaye inaad iskusi u wado iskusi maaha waa laba qof oo kale nooca waa laba qof oo kala gedisan kan waxaa lagaa rabaa inaad dareensiiso mas-uuliyad inuu qaado saaad u dareensiinaysaa inanta waa in loo traengareeya inay inan noqon karto guursan karto meel istaagi karto oo reer maamuli karto hooyadeed waa inay kaga tala gasha inanka waa in loo tarengareeyaa inuu mustaqil noqon karo meel degi karo noloshiisa tijaabin karo oo degi karo see loogu tarengaraynayaa yani qofku markuu da-dan soo gaadhayo aad aragta inuu gaadhayo ama xaddulbuluuq joogo waa inaad tijaabisaa bay yidhahdaan culammadu kow waxay idhahdaan inanka iyo inantaba reerka taladiisa waa in wax laga siiyaa see looga siinaya islaantu bay yidhahdaan inanta waa inay reerka taladiisa wax ka siisaa oo raashinka la karinayo qaabka wax loo karinayo caruurta ka yaryar sida loo maamulayo guriga iyo nadaafadiisi saa looga shaqaynayo sida reer loo wado waxaasi dhan experiencekan inantani guriga ka hesha waa inaanay ka helin iyadoo si jaariyad loola dhaqmayo ah shaqee na waxaa soo qabo unay tahay oo xoog yar ay tirsanaysaahe iyadoo qof la dareensiinayo inuu majhuur noqon karo oo talada wax laga weydiin karo inankuba yidhaahdaan waa in waalidku markaasi aqbalaa qofka kan waxaad rabtaa inuu cidle u bixi karo waxaan loo tarangaranaya waxa weeyaan inuu de halkaa kaa tago u istaago maxaa ka dhigay labaatan jirkan un laxooxda la siinayo guriga ku naban innagaa diidan inaynu dibadda u isdirno waagii hore soomaalidu reer baadiyahaad caynkahayd qofkan goor horaa mas-uuliyaadkaba la saari jiray ilaahi markuu dhowriyo toban jir gaadho nin geel keligii wata ama reer yeelan kara ama gaar u bixi kara u noqon karaya waayo waa loo treengarayay inuu mas-uuliyaddan qaado laakiin haddaanad uga treengaray inaad isku daydo isagoo shan iyo toban jira inaad adigu surwaalka iyo shaadhka u iibiso maha macquul ha iibinin shaadh iyo surwaalkiisa tala ka bixi see tale uga bixi moolka gee maxaad rabtaa dheh dharka yaalla waxaa laga yaabaa isaga inay raad badan ku leedahay bulshadan uu la nooliyo waxay xidhaan iyo waxa kan adiga waxaa lagaa rabaa tawjiih inaad bixiso oo ah saddexdan shaadh baa yaalla wuxuu ku fiican yihin wuxuu ku xun yihin inaad u sheegto si uu dooran karo marka hore waa inaad soo bartaa inuu wax dooran karo marka waxaa lagaa rabaa inaad bartid eeba shaadhkani waxa waxaa kuma fiicna kan qiimihiisa waxaa inooga ronaad oo laba siista kan waa kan inaad tawjiihisid adigu kaaad la doonayso inaad kula talisid inuu qaato laakiin intaad shaari surwaalska soo qaado inaad tiraa labadan baa kuu soo iibiyey oo adha ku yidhaahdo nagala tag waxaan maa kuwanu xidhi jirnay dooni mayno yacni qofka kan waa inaad dareensiisaa aqalu maa yumkin maradu xidhanaya inuu go-aanka gaari karo aqalu maa yumkin wixii noloshiisa ku saabsan macnaheedu ma aha inaad faraha ka qaado macnaheedu waxa weeyaan inaad tawjiihiso aanaad ula dhaqmin sidii aad ula dhaqmaysay maxay kanaan qaan gaadhin yar saaad ula dhaqmaysay waa ina had ula dhaqmin waa inuu dareemaa inuu mas-uul yahay waxay yidhaahdaan mushkiladda dhallinyaradani xaggay ka timi alustaad maxamed qotob oo ka mid a ah culamaa'i tarbiya takhasuskiisuna tarbiya yahay ayaa wuxuu leeyahay yanii nimanka tarbiyada iyo psychologiga masale waa isku waafaqsan yihin da-dan wuxuu caan ku yahay bay leeyihiin qofku marka uu yar yahay bay yidhaaheen koristu si yar bay u socotaa marka la weyn yahayna koristu si yar bay u socotaa ama hooso dhaadhaco si yar buu u socdaa dadan bay dhaahdeen waa da explosiona bay yidhaahdaan waa mufaaja'a wax waliba waa mufaaji' bay leeyihin koritaankiisaa dheereeya codkiisa isbeddelkiisaa dheereeya tinkigii wax walba waa qarax bay dhaahdaan waa da uu qofka bini aadamka qarxo maadaama uu da-dan qarxo waxay idhahdeen laba waxbaa mar wada qarxa buu leeyay maxamed qotob waxaa wada qarxa buu leeyay qeybtiisa biologicalka ah jidhkii wiilkii yaraa inuu nin isu bedelo tima ka soo baxaan wax baliba isbedelaan gadh yeesho meelaanu tima ku laaan jirin tima ku yeesho uu ninnimo isagu rogo oo si dhaqso ah inantuna si leeg inay si dhaqso ah gabadhnimo ay isu rogto waxaa kaloo la socda buu leeyahy waa fitra buu leeyay uu quwa ruuxiya kubra ay ku dhacda buu leeyahy idan waa fitro u baahan buu leeyahy in lagu hago cibaadaad tiro badan le diin tiro badan reer galbeedka iyo islaamka waxa udhexeeya buu leeyahy iyagu quwada biologiga bururtay ayay qabtaan buu yidhi hoos bay u jiidaan markaa oo ah ila radiila xagga xumahay qabadsiiyaan islaamkuna buu leeyahy alquwa ruuxaaniya ayuu qabtaayoo kor buu u oo ila alculuw sida daraaddeed waxa isweydiinta leh ilmaha kani da-dan markuu soo gaadho wuxuu u baahdaa daaqada jinsigaabaa ku badata sida ay sheegeen iyagu waa sax laakiin daaqada jinsiga inay ku badato macnaheedu ma aha in layska firin ama la dawaqo ee waxa uu u baahan yahay qofku in la tawjiihiyo in la baro wixii uu nebigu dadka baray calayhi salaatu wasalaam oo ah waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allah ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala ha dhowrsoonaadaan kuwii aan haysanin waxay ku guursadaan dhowrsoonida qofku inay tahay wax la baro weliba mas'alaa jira aada u fiican tahay in la ogaado waxay yidhahdaan da-da tan in kasta uu caqlaani yahay wuxuunbuu isticmaalaa bay yidhaahdeen markay right and wrong timaado markuu yaraa wixii lagu soo kobciyey bay yidhaahdaan haddaad markuu yaraa ihmaaliso oo markuu da-dan soo gaadhay unaad tiraa ama xijaab xidho ama salaadda maxawdka weyda ama caynkan maxawd samayn weyday waa fatra khatara bay leeyihi right an rongu wuxuu ku fiican yahay bayli inuu culturally wuxuu la soo koray noqdo oo intuu yaraa xijaabka salaada waxa kan uu soo bartay si marka kan malakadiisa doorashada waxa xun iyo waxa sane ay u dhisanto waxa uu u baahan yahay bay leeyiin wakhtiga kan in la baro nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeya ya macshara shabaab man istataaca minkum ulba'a falyataزawaj inaad u diyaarisay hadduu guursan karo inuu guursado mar hadduu qaangaadhay uu guursan karo inuu guursado haddii aanu guursan karin dawadii nebi maxamed inaad barto ah inuu soonka badsado waxaa la rabaa da'datan in loo tareengareeyo istifraaqu taaqa bay yidhaahdaan maalan daaqaadkaasi tirada badan leh ee ku saabsiisan enerjiga tirada badan le qofku hayo istifraaqu aaqa in lagu sameeyaaba ku fiican bay dhahay istifraaqu aaqa waxa weeyaan da'datan eh, culimadii salafku waxay bari jireen eh, dabaasha furuusiyadda fardafuulka waxaasi oo dhami waa alistiفraaqi طaaqa iyo in loo tarengareeyo inuu hadhow jihaatami karo ama qof isku filan uu noqon karo istifraaqu طaaqa waxa weeyaan qofku enerjiga ku kaydsan inuu iska bixiyo laakiin ceebta halkan jirta waxa weeyaan haddii enerjigana laga saari waayo cunadana loo tiro badiyo musiiraadkuna agtiisa ay tiro bataan filimka xun heesta baliya baaska musiiraadka jinsiga ah qofka lagu kaakiciyo dee adigaa usii tilmaamaya inuu suuqa galo yani bulshadaasii sii oo u sheegaysa inuu suuqa galo waxaan u malaynayaa wakhtigii bay gaadhay malaa waktiga intii ugu badnaydna waxaa iga qaaday nimankii aan khayrka badnayn warkoodii mucday aan u socdayna waxaad moodaa in aanan si quruxle weli usoo bandhigin cumuuman waxaan odhan karayaa uun da'yartu waxyaabo behavior oo ay leedahay baa jira ama dhaqana oo ah maalan ninka da'yarkii waxay idhaahdaan sideed saacadood ayuu ku bixiyaa communication ayuu ku bixiyaa hadal iyo la xidhiidh iyo waran sideed saacadood buu ku bixiyaa sideed saacadood buu ku bixiyaa macnaheed waa maxay sideeddaa saacadooda uu hadlaya bay yidhaahdaan eight bercent qura ayaa suurtagala bay yidhahdeen inuu qof da-weynla la hadlo macnaheed waxa weeyaan markuu da-daa soo gaadha bay leeyihiin caruurta iyo guriga iyo waalidka iyo waxaa inuu ka baxaa buu jecel yahay saaxiibba inuu yeesho asxaabta intuu la dhaqmaaba waxay ka badan tahay bay leeyiin intuu dadka weyn la dhaqmo fanu tacaamul waxaa ka aasaasa ah, bay leeyiin markaa inaad da'daa aada uga fayjignaato inaad saaxiib fiican u yeesho da'dan wuxuu u baahan yahay sheeko badan hadal tiro badan waa aragteenoo yararku afkunba isku hayaanoo ma aamus la-aantani waxay u baahan tahay bay leeyihin beer guruub uu la dhaqmo danuubta inta badan ay galaan bay idhahdeen da'datani beer bresharkay ku galaan bay idhahdaan gruubka kan oouno mid ka midoo xumi wax ku cadaadiya ama wax sameeyo inba iskaga wada daydaan oo ay sameeyaan sidaa awgeed da-daa waxa khatar ah iyaduna saaxiibka waxa la yidhahdo shareecadana waa taqaanin saaxiibka xun iyo saaxiibka san iyo saaxiibnimada iyo environment ka wanaagsan iyo eh, deegaanka fiican iyo deegaanka xun da-daasi waa khatar markaa da'daasi waxay u baahantay meel muslim jooga inay hesho waxay u baahantahy asxaab muslimiina inay la xidhanto waxay u baahantahy dad akhlaaq fiicanle inay ku xidhanto waxay u baahantay naadi ama kilaabo cayaareed cayaar hadaf leh laakiin oo fiican inuu helo oo uu energigiisa ku bixin karo wuxuu u baahan yahay in la soshiyalays gareeya bay yidhaahdaan waa qadayaadka ugu khatarsan soomaaliduna ay aadka u ignoor garaysa gaar ahaan soomaalida wakhtigan dhulkan joogta waa maxay waxay dhahdaan da wuxuu ku fiican yahay in bulshada shaqadeeda laga qaybgeliyo identitygiisu markaasuu garanayaa bay leeyihiin inuu qof acceptable mujtamaca dhexdiisa koo la ixtiraamayaniyo maxaan uga jeeda matalan waxaa laga yaabaa masaajidkan iyo waxaa ka shaqaynaya waxoo dhan waxaynu rumaysannahay haddii kuwa yarar shaqo loo diray inay hadlaynayaanee ninbo odaygu ka weyn yinuunu shaqeeyaynu rumaysannahay labaatan ninoo waaweyn oo gadh ka shaqeeya cid kale ma joogto waxay ku fiicantahy bay dhaheen bulshadu shaqo kastoo ay hayso in laga qaybgeliyo iyagaa ka xoog badan dadka kaleo dhan ha la tawjiihiyo ha loo yeelo subervisor haga laakiin ha dareemo qofku inuu shaqada isagu qabanayo teenager groupkiina maanta ilaa jaamacada ku jira sagaal iyo toban jir siddeed iyo toban jir toddobiyo toban jir waxaan isleeyahay da' badan oo halkan fadhida ayaa ka shaqo fiicnaan lahaa laakiin waa haddii maxay haddii la hago shaqadana la tusiyo shaqadu waa maalmaan la istusiyaa dan qofku sida ugu fiican buu u qaban karaya ta kale waxay leeyihiin qofku mas-uuliyaadku markaa dareema inuu bulshada ka mid yahay haddii laakiin aad tiraa waa yar yaroo weli waxba ma oga way firinbidhayaanuun xaggay u socdaan waa dhanka kale da-da tani waxay leedahay bay yidhaahdaan confirming behaviora inay aada ugu dheganaato beerkeeda ama saaxiibkeeda da-da tani waxay leedahay bay dhaahdaan maternal behavior waxay ku tilmaamaan oo ah weliba xayawaanaadka qaarkoodna way la wadaagaan ninkuba yidhaahdaan da-daa jooga inuu dabadda u baxo reerka ka fogaadaabuu jecel yahay yacni guriga iyo gudihiisa iyo meelaha ma jeclaan dabadda inuu ka joogo laakiin waxay yidhahdaan inantu hooyadeed inay aada ugu nabnaataabay jeceshay hadday salaanta soo dhawaynayso inantu markay da-daa soo gaadha bay yidhahdaan shan iyo toban lix iyo toban inay hooyadeed aada ugu nabnaato ka agdhowaataabay jeceshay hadday se islaantu ta islaan mucallimada oo hagi karaysa oo wadi karaysa saa daraaddeed dhallinta ahee ragga ahi inay jecel yihiin outsidekun inuu taagnaado oo wiilkaa shan iyo toban jir lix iyo toban jir toddobiyo toban jir inaad war guriga soogal ugu taagelin baa laga yaabaa inuu meelaha un dabadda joogo idan meeluu joogo oo khayrle waa heli karaa waxay idhahdaan da-da tan abstract thinkingkaa bata loojigaa bata da'daa ha ku dayan awaamirta waxaa yeel baan ku uhi war meena saako odhan iyo canaanta ka daa gaar ahaan markuu da'daa soo gaadho canaanta badani kadeed bay u keentaa kalsooniday ka lumisaa iqaday ka luntaa da'daa markuu soo gaadho waxay yidhahdaan xataa markaad la hadlayso waxa fiican adigoo la siman inaad la hadasho bay yidhahdeen isagoo fadhiya intaas dul taagta bay dhahen war saa yeelo saa yeel ha ku odhanin ama adigoo fadhiya bay dhahen isagoo taagan dhe ha odhanin miyaanan saa ku odhanin labadaba wuxuu dareemayaa bay yidhahdaan inaad yasiso waxa ka roon bay dhahen tidabal kaale aabo halkayna fadhiisi intaa meeshaba ka yara baxdaan meel kale inaad la tagto tidabal warran aabo waxaan kaa rabay inaad saayo arrinkaasi muxuu ku leeyahay aragtidiisu kuu bandhigaya hadduu sadaaqada kaa dareemo dabeetana waad hagaysaa waxaad leedahay arrinkaa arrinkaasi lama qumana saasaa igala fiican in sidaa la yeelo saasi wax u socdaan saa wax u yeelaan wuxuu dareemayaa abbihiinu soo dhoweeyey talada wax ka siiyey ixtiraamay aydhanta sugay si wanaagsan ula dhaqmay dan he will behavior si fiican buu kuula dhaqmaya laakiin hadday canaan iyo askarinimadii noqoto miyaanaan sidaa ku odhan waa ku arkaya haddeen markaad waxaa samaynaysaydhah hadday taasi u noqoto da'datan kuma fiicna bay idhaahdaan da'datan kuma fiicna da'datani maadaama bay yidhaahdaan alquwa ruuxiya ee aada u kobocdo waa da'da ugu fiican in diin loo dhigo laakiin maaha xifdu lqur'aan oo qura waa da' haboon in diin loo dhigi karo oo si fiican caqaa'ida islaamiga fiq islaamiya diin islaamiya si wanaagsan loogu dhigo oo wax fahmi karo wakhtigoo iska kooban daraaddeed mithaal basiitaan idin siinayaa marka maxaa adolsoniska ama da'datan maxaa casrigan mushkilad ka dhigay ee taarikhdii bini aadamkii hore mushkilad ka dhigi waayey ila bini aadamku waa bini aadamkii taarikh buu bini aadamku leh maalan cahdigii nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam iyo saxaabadiisii iyo taabiciintii iyo dadkii waaweynaa siday da'dani ahayd waxay ahayn da' wax maamula bale qaar siddeed iyo toban jiruu nebi moxamed maamulayaal ka dhigay maka saxaabigai haystee waxay dhahdaan nin siddeed iyo toban jir meelahaas yabu ah. usaamata bnu zayd ciidamada dhan markuu hogaaminayey waxaabay dhahdeen nin siddeed iyo toban jira waxay ahaayeen da'dani da dagaalanta oo jihaad ka qayb gasha oo daaqaadkooda lagu bixiyo jihaadka waxay ahaayeen qhaswata uxud da'duu kala reebayee lahaa adiguna ka hadh welimaad qaangaadhay adiguna la soo daynayay cabdillaahi bnu cumar lahaa waa lay reebay waxa lay ogolaaday buu lahaa maxay qhaswatu khandaq khandaq baan gaadho lay ogolaaday idan waxay ahayn da mas-uuliyaad dareemaysa oo bulshada lagu daray oo shaqada abibakar qabto rabta inay iyaduna qabato oo mujtamacu uu ictiraafay oo aan la fogaynin da'dani waxay ahayd da sir xambaari karta maxay yidhahdaan alarqam ibnu abilarqam imise jir muuhaa bay yidhaahdaan markii gurigiisa saxaabada ay ku shiraysay ee maka daaru arqam ibnu alarqam la joogay bacdi culamaai taraajim baa sheegaba inuu koob iyo toban jir ahaa bacduhumna waa ka weynaysiyeen ilaa toddobiyo toban bay gaadhsiiyeen muraahiquun buu ahaa markaad eegta da'daas bay ahaayeen da'dii sindiyaa furtay iyo bilaadkan maxaa la yidhaahdaa maawaraa nahar qaybo ka mida amase bakistan tan iyo indiya qaybo ka mida iyo maxamed alqaasim toddobiyo toban jir buu ahaa markuu ciidamada hogaaminayay yacni maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa bulshadii muslimiinta ee hore may odhan jirin waa tiinayjaris iyo waa da mas-uuliyad qaadan ka waa da'dan baa mas-uuliyad qaadaysay idan bulshadaa tareengaraysay inay da'dani mas-uuliyad qaado haddii loo tareyngareeyo iminka casrigan cusubi mashaakilkiisu waxa weeyaan wakhtigii ziwaajka wuu dheereeyey oo qofku inuu soddonba gaadho mooyaane inaanu guursan karin baad mooddaa wakhtigii shaqaduu dheereeyey inuu dhowr iyo labaatan gaadho mooyaane inaanu shaqaysan karin baad mooddaa yacnii handicab iyagaa ka dhigay bulshadaa ka dhigtay culjarkaa ka dhigay qofka ma aha eh, awoodihiisii oo aanu awoodi karin maaha waa la awood tiray idan ka islaam ahaan ama ka muslimiin ahaan waxaan u baahannahay da-dan inaanu ula dhaqanno inuu soo gaadhay fiqiga markaa dhigaysaana waxaad tidhahdaan buluuqa xadu takliifa guriga markaad joogtaanna yararka oo xaggaa qabta baad tidhahdaa ma yarar maaha waa xadu takliif buu gaadhay mar haddaad buluuq ku sheegtay oo aad xadu takliif amaam allahi in qiyaamaha inta lasoo taaga wax la weydiin doonaad rumaysantahy war qofka ilaahay uu mas-uuliyad saaray adugu inaad tidhahda mas-uul ma tihid waa maa yumkin waa waxaan caqliga geli karaynin western society waa ognay waagii hore ilaa koob iyo labaatan jir ayay ku sinayd xataa foodka koob iyo labaatan wax ka yari ma footayn jirin shaqada wax waliba lixdanaadkii bay sideed iyo toban jir soo gaadheen waana suurtagal in hore looga sii socdo xagga guurka nimanka lixiyo toban jiray marinayaan wadanada qaarkood in lixiyo toban jirku guursan karo waana laga yaaba inay ama hoos uga dhigaan ama kor uga qaadaan laakiin maxaan uga jeeda waxaasoo dhami waa shaqo bini aadam ee waxaan u baahnuun inaan dareensiiyo dhowr qodob dadkaasi mas-uuliyad dareensiiya dadkaasi inay mustaqiliin noqdaan u tareengareeya dadkaasi inay adalthuod soo gaadheen ictiraafa dadkaasi kula dadaala si rushdigii may gaadhin inaad tawjiihiso si uu rushdiga u gaadho afartaa qodob haddaad si fiican u fahamtaan nusuustii maan akhrinin warkii gaaladaa waayo wakhtigayga qaaday laakiin cumuuman afartii qodob aan u jeegayba waxaan u malaynaya inaan tilmaamay salaadkiina way gaadhay wabilahi towfiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah ilaahay subxaanah wa tacaala ha ka abaalmariyo sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun muxaadarada qiimaha badan ee uu dhinac walba inaga tusaaleeyey iminkana waxaan filayaa raqba waa ku raggeed innagay nagu hadhay waalidiin qolyaha da-yarta haysata iyo sida aynu wuxuu sheekhu inoo sheegay aynu wax uga bedeli lahayn uguna dadaali lahayn ubadka ilahay mas-uulka inooga dhigay subxaanahu wa tacaala وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله